alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wla tajcal maa callamtana wabaalan calayna wagfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina waalmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati nisa baynu ku soo jirray waxaynu joognay aayadda siddeed iyo afartanaad ee min suurati annisaa ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik billahi faqad iftaraa isman cadiima qolyaha muctasiladu aayaddan waxay ku xambaareen si aynay madhabkoodi iyo caqiidadooda uga hor iman in looga jeedo wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa intaa dambe waxay yidhaahdeen waa kii toobad keenaa loo jeedaa inta horena waxaa looga jeedaa kii aan toobad keenin taasina waa taxakum waayo labadii jumlo ee aayadda ku wada jiray ee isku xigay ayaa midba ay macno ku xambaareen oo mid ay u dhigeen qayd aan ku oolin aayadda daliil kalena aynay u hayn bal adilada kale ay tilmaamayso oo ay caddaynayso siday qadarayaan khilaafkeeda ay caddaynayso yacani labadaba kamay wada dhigin in laga tilmaamayo kii toobad keenay oo waayo muslimiintu waxay ku kulansan yihiin gaalnimada haddii laga toobad keeno lasoo islaamo gaalku inuu islaami karo islaamnimadiisuna ansaxayso taasi waa ijmaac yacni muslimiintoo dhammi ay ku kulansan yihiin ijmaac qatci ah nusuusta kitaabkiiyo sunnaduna ay kulminayso ahlu sunnahoodii iyo ahlubidacoodu toonna aynay ku kala taganayn gaalku inuu islaami karo gaalnimadii ka toobad keeni karo towbaddaana laga aqbalaayo hadduu toobad keeno soo islaamo sidaas aawadeed taa sideeday u sii daayeenoo waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa kii aan toobad keenin way saxantay intaas inta dambe wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa haddii sidaa lagu xambaaro la yidhaahdo kaan toobad keenin baa looga jeedaa caqiidadii muctasilada ee yacni khaldanayd bay ka hor imanaysaa oo muctasila maxay qabaan muctasila waxay qabaan qof kasta oo dembi weyn oo kabiira ah ku dhintaa oo aan ka toobad keenini ilaahay marnaba uma dembi dhaafayo mar haddaanu ka toobad keenina ku dhintay ee marnaba ilaahay uma dembi dhaafayo naartuu qacan gelayaa ayay qabaan weliba waxay qabaan naartana waa ku waaraya abadal aabaad oo lagama soo lagama soo bixinayo naarta laa bishafaaca walaa biraxmati arxam araaximiin lagama soo saarayay muctasilay yidhaahdeen waa arrin qaldane taasina waxay ka hor imanaysaa adilada sharcigaa bay ka hor imanaysaa ee faraha badan leh waayo dee waxaa soo aroortay axaadiis nebi oo mutawaatira ah oo fara badan oo tawaaturtay oo saxiixaynkii kayrkoodba ku timi saxaabo fara badanna soo wariyeen oo sheegaya inay shafaaco dad lagaga soo saaraya naarta ay jiraan oo laga soo bixinayo aayaadka qur-aankana waa laga deliishaday macnaha axaadiista nebiguna waaba tasriixiso iyadoo aan weliba aaxaad ahayne mutawaatira oo fara badan bay ku soo aroortay ou nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in dad ahlulkabaa'iru naarta laga soo bixin doono ay jiraan oo qaarkood laga soo saarayo shafaacada mu'miniinta laga soo saarayo oo qaarkood laga soo saarayo raxmatu arxami araaximiin xataa qaar aan wax camalaba samayn in laga soo bixin doono yacni marka axaadiistu saasay tilmaantay marka laga soo saarana inay waxa weeye marka dambe jannada ku dambayn doonaan qur-aankuna waa tilmaamayaayo yacni aayaadka shafaacada sheegayaa cumuumaadkooday soo gelayaan oo cumuumkaasay ka mid yihiin aayaddanna wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa qadarkan in lagu xambaaro ciddii toobad keentay waa arrin qalada waayo cidda toobad keentay inuu toobadda ilaahay ka aqbalayo mashii'adiisa kuma xidhina wuu itlaaqay waxaana u daliila aayadda zumar qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfir dunuuba jamiica ilahay dembiyadao dhan buu dhaafaa yakfiru dunuuba jamiican liman yashaau lama odhanoo qaydkaa lama raacin waa la ilaaqay mutlaquna itlaaqiisu ku sugnaanayaa aayaddanna waa la qaydo liman yashaau baa lagu qayday nusuusta kale ku soo aroortay towbad aqbalkana iyadana waa la ilaaqay wa huwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih liman yashaau lama odhan towbaduu ilaahay ka aqbalaa baa la yidhi toobadda ilaahay inuu aqbalo waxa weeye nusuuso badan baa ku yimi labada aayadoo sheegnaa inay ka mid yihiin aayaddanna waxay ku saabsan tahay waa ciddii aan toobad keenin axaadiista nebiguna waa sii caddaynaysaa in sidaa looga jeedo oo xadiiskii cubaada ee salaadda ku saabsanaa wuxuu tilmaamayaa man xaafada calayhinna yacnii ruuxii markaa ilaaliyo shanta salaadood ilaahay agtiisa cahdi baa uga sugnaaday waman lam yuxaafid calayhinna riwaayaadka qaarna waxaa ku yimi waman lam ya'ti bihinna falaysa lahu cinda allahi cahdun in shaaa cadabahu wa in shaa cafaa canhu ruuxaan salaadaha ilaalin shanta ah ama aan salaadaha shanta a la iman sida riwaayaadka kale ku yimi falaysa lahu cinda allaahi cahdun allah agtiisa wax ballana kuma leh oo ballan loo ballan qaaday in janno la gelinayo oo aan la cadaabayn ilahay agtiisa kuma leh in shaaa cadabahu wa shaa cafaa canh hadduu doono ilaahay waa cadaabayaa hadduu doonana waa ka cafinayaa xadiiskaasna imaamu nawowi wuxuu odhanayaa wuxuu ku asaxay biasaaniida saxiixa sanadiyaal saxiixuu ku asaxay buu odhanayaa sida sharxulmuhadabkaba uu ku sheegaayo culamo badanoo kalena waa saxiixiyeen oo albaani iyo khayrkoodba ay ka mid yihiin axaadiis kale laftooda waa ku soo aroortay xadiiskii ku saabsanaa xuduudda wuxuu tilmaamayey hadduu markaa xadka markaa yacni qofka laga oofiyo in waxaweeye markaa yacni xadkaasi kafaare u noqonayo kii markaa waxaweye xadka aan laga oofinna yacni marka waxa weeye hadduu doonana ilaahay waa ku cadaabaya hadduu doonana waa ka cafinaya axaadiista caynkaasina saxiix ay ku soo aroortay marka axaadiistaasina weliba waa sii caddaynaysaa marka ruuxa dembiga kabiirada ah ku dhintaa taxta almashii'a ahoo taxta khatari almashii'a khatartii mashii'adu hoos yaallaa in shaaa cadabahu wa in shaaa cafaa canh saasaana la macnaa liman yashaa'u laakiin ruuxa toobad keenay tawba saxiixa toobaddiisu inay maqbuulo tahay waa arrin markaysa waxaa qaciya weeye mashii'adana laguma xidhi iyadoo ficil kastoo ilaahay afcaashiisa ka midi i ah mashii'adiisa uu ku xidhan yahay haddana afcaasha qaarkood ilaahay wuu itlaaqaa qaarna waa qaydaa kuwa la qaydaayo waxaa loo jeedaa yacni sida xadiiskanba caddaynaayo hadduu doonana inuu yeelaayo hadduu doonana aanu yeelin towbaddana markaysagaa si markaa waxa weeye mutlaqu u ballanqaaday cid kastaoo toobad keenta allah toobadda inuu ka aqbalayo ballanqaadkay ah, ilaahay ballanqaadayna marnaba baaqan maayo waxaana axaadiista qaarkood ay tilmaamaysaa man wacadahu allahu wacdan sawaaban fahuwa munjizuhu lahu ku ilaahay wacdi markaa sawaab oo khayra uu ballanqaado waa u fulinayaa waman wacadahu wacdan ciqaaban fahuwa fii bilkhiyaar wacdi ciqaab ah kuu ballanqaadana waa waciidka weeyaane khiyaar buu ilaahay ku sugan yahay waxay la macno tahay in shaa cadabahu wa in shaa cafaa canh xadiiskaana sheekh albaani waa saxiixinayaa marka sidaas aawadeed madhabka muctasilada masalada ku saabsan oo ay leeyihiin dadka ahlulkabaa'irkii naarta waa gelayaan ilaaba ilaa intay galaanna waa ku waarayaanoo lagama soo bixinayo yacni arrinka noocaasa labada qodobba waa qalad weeye in la yidhaahdo cid markaa dembi kabiiraha ku dhimatay ilaaba ilaa naarta waa gelaysaa kama baaqanayso dee sax ma aha waxyaalo waciidku ku baaqdaan baa jira waxaa jira masaa'ib mukafira jira almumaxisaat alcashara ayaa jira yani waxyaalaha dembiyada markaysagaa yani maydha qofka ka yani dembiyada ka maydhaya ka baabi'inaya ama ka tirtiraya ee tobanka ah towbaddiiyo istikfaarka marka lala yimaado ashyaada kale waa ashyaa dembiyadii markaa baajinaya in marka waciidkii lagu fuliyo waxaa ka mid a ah masaa'ib mukafira cuqubaad adduunyo oo ku dhaca oo masaa'ib dembiyada ka daadiya ay markaysaga ku yimaadaan waxaa ka mid a xasanaad maaxiya inuu xasanaadkiisu fara badan yihiin oo waxaweeye markaa dembigiisu markaysaga u yaraado oo xasanaadku markaysaga ay ka fara bataan oo ka qaalib noqdaan waxaa ka mid a yacni shafaacatu shaaficiin dadka shafeeco qaadaya shafeeco qaadkoodaa ka mid a waxaa ka mid a hawlka iyo shadaa'idda markaysaga qiyaamada ayaa ka mid a waxaa ka mid a cadaabulqabriga oo marka ay dhici karto cadaabkii aakhire inuu baajiyo ayaa markaysagaa ka mid a waxaa ka mid a ducada mu'miniintu u ducaynaysa adduunyada ugu ducaynayaan ayaa ka mid a salaatuljanaasaha lafteedu duco weeye sidaas aawadeed bay axaadiistu ku soo aroortay qofka markaa yacni boqol qof ay ku tukadaan ama afartan muwaxidiin oo ahlu tawxiid oo tawxiidkoodu dhammaystiran yahay ay ku tukadaan oo u duceeyaan in marka waxa weeye ay u shafeeco qaadayaan sidaas iyada ay ku soo aroortay calaa kulli xaal almumaxisaat alcashara ashyaa la yidhaahdo ayaa markaa jirtaa yani markaa waciidadu markaa laftoodu ay marka ku baaqdaan waxaa ka mid a ah raxmatu arxam raaximiin arxamu raaximiinka naxariistiisa ayaa ka mid ah. a oo dad cadaab waajibsaday ayuu ilaahay hadduu doono intuu cafiyo cadaabka ka baajiyaa in la yidhaahdo marka waxa weeye cid weyn ku dhimatay oo aan ka toobad keeninna looma dembi dhaafayo ilaaba ilaa naartay gelayaanna waxay ka mid tahay min baabi ta'alli cala allah waa ilaahay oo loogu dhaaranayo markaysaga leeyahay yacni markaa sidaa ma yeelayo waxay markaysagaa ta noocaasina waciid weyn baa ku soo arooray waciid aad weyn ayaa ku soo arooro waa ta axaadiista ay ku soo aroortay in markaa ruuxii sidaa yidhi yacni wallaahi laa yakfiru allahu lifulaan inuu marka ilaahay camalkiisi buriyey oo naarta uu isagii geliyey kii kalena u dembi dhaafay axaadiista sidaa ku soo aroortayna xadiiskii muslim iyo xadiiskii abi daawuudba waa markaysagaa sheegayaan oo markaa ninkii yidhi yacni wallaahi laa yakfir allahu lifulaan waatuu ilaahay ku odhanaya aakhiro yacni ma waxaad ogeyd waxa gacantayda ku jiraad awoodaysay maxaad sidaa u tidhi yacni waxa weeye isagana qad ghafartu lahu wa axbadtu camalak isagana waa u dembi dhaafay adigana camalkaagii baan buriyey adigana camalkaagii ayaan buriyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey kitaabu tawxiidku baab buu markaysaga u yeelay baabu ta'alli cala allah markaa baab la yidhaahdo xadiis kaloo abu daawuud kaabaa jiraa oo nin ummadii hore ka mid oo reer banu israa'iil ahaa ayaa nin saaxiib ay ahaayeen ayuu mar walba wuxuu la kulmi jiray isagoo ninkaasi markaa dembi ku jira markaasuu odhan jiray yacni markaa hebelow aqsir war waxaan ka gaabso iska daa ayuu odhan jiray waa ka waanin jiray ninkii baa markaysaga odhan jiray khallinii wa rabbii waar anigi rabbigay isukay daa anigii rabbigay isu kaaya buu yidhahdaa maalintii damba ninkii markaysaga yacni xamaasadooday markaasuu wallaahi laa yakfir allaahu lak hadda taa wuxuu u leeyahay cadho uu ka cadhoonaayo macaasida iyo dembiyada ninkani ku jiro ya xamaasku siduu qofka u taraarinayo isagu wuxuu isleeyay waxbaad hagaajinaysaa laakiin isaga camalkiisii fasaadiyey markaasaa waxa weeye u wallaahi laa yakfir allaahu lak ilaahay kuma dembi dhaafaayo markaas waxa weeye yacni ninkii wuxuu noqday markaysagaa mid isagii la cadaabo ninkii kalena ilahay u dembi dhaafo axaadiistaasna waxay caddaynaysaa dad dembiye waaweyn marka la yimi ama ku dhintay in waxa weeye marka ilaahay hadduu doona cafinaayo oo cadaabkii ka badbaadinayo ayaa marka axaadiista laftooduna ay caddaynaysaa oo ay marka waxa tilmaamaysaa marka waxa weye aayaddan waxay ku saabsan tahay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxay ku saabsan tahay ciddii aan toobad keenin bay ku saabsan tahay labadeeda dacalba qaybta hore in allaha laa yakfir an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa yacni mid walba waxay ku saabsan tahay waa liman lam yatub waa kaan toobad keenin bay ku saabsan tahay ama aayadda kale ee allah u yidhi ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa gaalnimo iyo kayrkeedba waa ciddii toobad keentay ee aan ku dhimanin ayaa aayaddaa kalena looga jeedaa allah waxauu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ina allaha allah laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shirki sameeyo dhaafi maayo ay ilishraaka ishraaga oo gaalnimadaa dhaafi maayo ahlucilmigu waa isku khilaafaan shirkiga iyo kufriga ma farqaa u dhexeeyo mise waa bimacnan bacdu ahli cilmi ama jamaahiirta culammaduba waxay yidhaahdaan shirki iyo kufri waa kala caamsan yihiin oo shirki kastaa kufri waa yahay laakiin kufri kastaa shirki maaha marka cumuum iyo khusuus baa u dhexeeya saasaa jamaahiiru ahlicilmi yidhahdaan daa'ifa min ahli cilmi waxay yidhaahdaan shirki iyo kufri waa bimacnan waa isku macne oo shirki kasta waa kufri kufri kastaana waa shirki oo shirkigu waa markaa ama ishraaq waa wadaajin weeyaane wadaajintu xaggay kaga jirtaa haddii markaysaga uu la yimaado kufri ama juxuud ah ama dafiraad ah ama wax la mida waxaa la odhanayaa markaa lafteeda wuxuu la yimi yacni marka ishraaq waa la yimiyo daacada shaydaanka uu ku adeecay kufriga ayaa marka cibaadatu shaytaan ka dhigan oo markaa waxa weeye shirkigu halkaasu kaga jiraa saasay kaga jawaabayaan daa'ifada markaa culammada saa ku tagay waxaa la ysku waafaqsan yahay in waqtiyada qaarkood shirki intay la idlaaqo kufri oo dhan looga jeedo mawdican baana ka mid ah oo hadda an yushraka bihi kufrigii markaa cinda aljumhuur aan shirkiga ahayn waxay leeyihiin waa soo gudagelaya hadda waa la mid oo macnaha marka waxaa looga jeedaa kufri oo dhan ama waxay leeyihiin markaa nafyulfaariq baa markaysagaa lagu haleeshiinayaayoo farqi udhexeeyaan jirin shirkigiiyo kufrigii labadaa dariiqa mid ahaan bay marayaan qaarba miday maraanba marka mawaadicda qaarkood inta shirka la itlaaqo in kufri looga jeedo ama kufrigu marka waxa uu la mid yaho soo gelaayo ama uu iska raacayo way isla ogolyihin kolle culammadu culamada qaar waxay leeyihiin ma marka la ysku laday mise marka la kala eh, qaaday mid ahaan la sheegay marka la ysku laday sida aa sheegteen weeyo cumuum iyo khusuus baa udhaxaynaya oo farqa udhaxaynaya laakiin marka mid ahaan la sheego kii kale waa iska soo gudagelaya mawdican oo kalena waxaa laga tilmaamayaa gaalnimo o dhan ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ina allaha allah laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi alishraaka bihi ishraaga isaga loo shirki sameeyo dhaafi maayo wa maa duuna dalika liman yashaa waa fiicnayd yadan aan lahayn markaysagaa inuu qadaro ayaa fiicnayd oo ishraakan uu yidhaahdo wa yakfir waa dhaafayaa maa duuna dalik ay maa siwa dalik intaa wixii ka soo hadhay waa dhaafayaa oo min adunuubi dembiyaala oo duunka bimacnaa siwaa loo fasiro calaa haada waxay noqonaysaa shirkiga inuu markaa ka tilmaamaayo kufri oo dhan maa duuna dalik haddii la yidhaahdo marka waxaa wixii ka sokeeya ee ka soo hooseeya shirkiga oo dunuuba waa dembiyadan gaalnimo gaadhsiisnayn oo min dunuubi dembiyaala ilaahay waa u dhaafaa liman yashaau kuu doono inuu u dhaafo kuu doono ayuu u dhaafaa almakfirata lahu dembidhaafka u dembi dhaafaayo doono bian yudkilahu muxuu ku dhaafayaa bian yudkhilahu inuu geliyo aljannata jannada uu geliyo baadwabaau taswiir bilaa cadaabin cadaab markaa la'aantii xaaluu cadaab ka maran yahay uu geliyo waman shaaa cadabahu nusakhu halkaa waa ku kala duwan yihiin bacdi waxay qorayaan waman yasha yucadibhu min almu'miniina bidunuubihi suma yudkhilhu ljanna bacdina waxay qorayaan waman shaaa cadabahu waana bimacnan waman shaaa kuu doonana cadabahu ilaahay waa cadaabayaa min almuminiina oo muminiinta ka mida kuu doono muminiinta ka mida oo yani ilaahay waa cadaabaya bidunuubihi dembiyadiisa bisababi dunuubihi dembiyadiisa sababtoodu ku cadaabaya uma yudkhiluhu intaa dabeed wuxuu gelinaya aljannata jannaduu gelinaya nuskhada jalaalaynka ee markaa uu xaqiijiyey qabaawa waxaa ku sugan waman yashaa yucadibhu min almu'miniina bidunuubihi uma yudkhilhu ljannata wakada xashiyat ljamalkana almuxaqaqa saasaa ku sugan ta kalena waxaan filaya inay saa ku sugan tahay laakiin yani markaa nuskhada saawiya la xaqiijiyey sida kalea ku sugan waman yashaa yucadibhu ku kastuu doonana waa cadaabaya allah ku kastoo doono oo min almuminiina muminiinta ka midana yucadibhu waa cadaabaya bidunuubihi dembiyadiisu ku cadaabaya uma yudkhilu deedna wuxuu gelinaya aljannata jannada ayuu gelinaya waman yushrik billaahi ku kastoo allah u shariig yeelo faqad iftara xaqiiqee waa been abuurtay isman demban dembi ayuu been abuurtay dembigaasoo cadiiman yani weyn ayuu been abuurtay kabiiran dembi weyn ayuu been abuurtay shirkigu wuxuu leeyahay shirki akbar iyo shirki asqar marka shirkul akbarka garanaya inaanu ilaahay dhaafayn cidda ku dhimataan ka toobad keenin ashirkul asqar qofkii ku dhintaan ka toobad keenini labada nooc xagu gelayaa ma wuxuu gelayaa noocaan la dhaafaynin mise wuxuu gelayaa nooca hadduu doono ilaahay dhaafaayo ahlucilmigu taa waa ku kala duwan yihiin laba qowl bayna ka leeyihiin ahlucilmiga qaarkoodna laba ra'yibaabay ka yeesheen oo markaysaa sida shaykhul ibnu taymiya marna wuxuu geliyey nooca markaysa markaa maa duuna dalika ayuu geliyey oo taxta almashii'a inuu yahay shirkul asqarku ayuu sheegay marna sida kale ayuu maray oo waxa uu yidhi wuxuu soo gelayaa in allaha laa yakfir an yushraka bih ibnu cuthaymiin laftiisa waa ku taraduday oo wuxuu yidhi marka waxa weeye waa muxtamil yani marka an yushraka bihi markii la yidhi ila ishraakan bihi bay noqonaysaa waa nakira fii siyaaqi nafyi e waxa markaa yani nakira fii siyaaqi nafyina cumuum bay faa'iidaysaa masder marka ayaa laga dhalaalinayaa anta iyo ficilka ka dambeeya anta masderiyada ah iyo ficilka ka dambeeya yani masder baa laga dhalaalinaya masder muawal baa imanaya ishraakan bihi marka ishraakan waa nakira fii siyaaqi nafyi waa nakira siyaaqu nafyi taalla marka qaacidaduna waxay tahay idaa waqacat inakiratu fi siyaaqi nafyi tufiid alcumuum nakiradu hadday siyaaqu nafyi dhacdo waxay faa'iidaysaa cumuum bay faa'iidaysaa marka lafdiga aad buu muxtamil u yahay waa in aad iyo aad la ysaga jiraa shirkul ayuu yidhi ma jasmin sheikhu nooc taraduda ah, hadalkiisa ka muuqda laakiin uu ilanaayo inuu markaa gudagelayo xagga hore laakiin nusuusaha waciidka haddaad eegto marka la sheego shirkiga oo waciidka markaa laga dhalinayo badiba haaliban waxaa loo isticmaalaa qur'aanka in laga tilmaamaayo mar haddii aan la qaydin yacni ay ku dhacayso in akbarka looga jeedo waman yushrik billaahi fakaannamaa khara min alsamaai fataqtafuhu tayru min yacni marka laynoo sheegaayo inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljannata wama'waahu ma'waahu nnaar yacni nusuusaha caynkaase ee ku soo arooray waciiddada ee shirki la sheegaayo ama siyaaqu sharti ha dhacaan ama yaynay markaa dhicinbe waxa markaa haaliban loo isticmaalaa in akbarka markaysaa laga tilmaamayo waqtiga asqarka loo jeeda waa la qaydaa shirkul asqar baa lagu qaydaa sida axaadiista ku soo aroortay yacni shirkul asqar in la tilmaamaayo calaa kulli xaal waxay u badan yihiin culammadu inuu markaa gudagelayo yacni markaa taxta almashii'a wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa nooca inuu gelaayo ayay markaa u badan yihiin ha yeeshee culammada odhanaya shirkul asqarku ciddii ku dhimatay ilaahay kama dhaafayo uma jeedaan inuu abadal abad naarta ku waarayo muraadkoodu maaha aha haddaba maxay uga jeedaan waxay uga jeedaan laabudda min cadaab ilaaba ilaa waa lagu cadaabayaayo lagama cafinaayo oo sida dunuubta kale ee kabaa'irta qofka ku dhinta looga cafinaa hadduu doono ilaahay uga cafinayo sida dunuubta kale ee kabaa'irta qofka ku dhintaa hadduu doono ilaahay uga cafinaayo yacni shirkul asqarka lagama cafinaye ilaaba ilaa waa lagu cadaabayaa oo cadaab baa lagaga soo jarayaa yacni markaa dembigaas laakiin marka dambe marka dembigii laga gooyo mar haddii markaysaga qadar tawxiida oo saxiixa uu ku dhintay waa laga soo bixinayaa dabeedna jannadu ku dambaynayaa yacni saas iyadaabay markaa qabaan oo cid odhanaysa shirkul asqal baa naarta abadal aabaad loogu waarayaa oo ahlu sunno ka mida ah ama sunna u abtirsataa ma jiraan allah waxau yidhi alam tara ila aladiina yusakuuna anfusahum alam tara ma og tahay ila aladiina kuwii intii ka ahaatay cilmigaaguma ku dhammaaday oo ru'yada loo fasiro inay tahay cilmiya yusakuuna ammaanayay anfusahum nafahooda ammaanayoo taskiyeynayay taskiyada waxaa loo jeedaa ammaantaa laga tilmaamaya bal illaahu yusakii man yashaa ka soo guurtaasee ilaahay baa dahiraaya man u ku doono ayuu ilaahay dahiraya nadiifinaya oo qururka dembiyada iyo xumaanta uu ka nadiifinayaa walaa yudlamuuna fatiila walaa yudlamuuna la dulmi maayo fatiilan ay qadra fatiilin yacni fatiil in la egna la dulmin maayo oo acmaashoodii lagama nuqsaaminayo yacnii laftimireedka halka yare ay sidaa u kala dilaacsan waxaa ku jira in la eg camalkoodii laga nuqsaamin maayo aayadda waxaa laga qaadanayaa inaan marka waxaa la is-ammaanin baa laga qaadanaya ammaanta la diidaayo nimankii markaa is-ammaanayey ee yuhuudda ana culammadu waxay yidhaahdeen waa lagu radinayey laakiin aayaddu waa caam ammaanta qofku is-ammaanayo yacni waxa weeye ma fiicna waxa weeye inuu is-ammaanaa yacni markaa mid fiican ma aha waa inuu markaa iska ilaaliyo ammaanta uu is-ammaanayo aayaddan waa diidaysaa alam tara iladiina yuzakuuna anfusahum waa diidaysaa nusuuso kale waa diidayaan falaa tusakuu anfusakum yacni nafyihiinna ha ammaanina yacni waa nahyi markaysaga laynaga reebaayo oo nafyaheenna inaynu taskiyeenno ammaano laynoo diidaayo marka ammaanta lays ammaanayo waxay tahay yacni mid markaa waxa weeye laynoo diiday oo yacni markaa qofku inuu camalkiisa weliba qariyaa ay fiican tahay aanu markaysaga camalkiisa marka aanu sheegsheegin oo markaysaga u qariyo yacnii xaalaad naadira laga istisnoodaa laga reebaa laakiin istisnahaasi qaacidada guud markaysagaa mid ka hor imanaya ma aha yacni marka xaalaadkaasi waa xaalaad eh, istisnaa ah oo maslaxa keensatay maslaxo ayaa markaa keensatay laakiin asalku waa maxay asalku waa manciga markaysagaa weeyi ammaanta qofku is-ammaanayaana yacni markuu is-ammaanayo waxyaalo beenaa soo geli kara oo ammaantiisii markaysagaa uu is-ammaanayey ay dhici karto inuu markaysaga kusii daro waa midda labaadee waxaa soo geli kara riyaa iyo istus iyo ismaqashiin iyo dadka agtooda inuu mansilo iyo sharaf kaga doono ayaa soo geli kara marka waxaweye aafada noocaasina waa ku iman kartaa riyaagii iyo sumcadii ayaa iyaguna ku iman kara oo camalkiibay ka fasahaadin karaan markaasaa sawaabkiisii ay wax ka yeeli karaan saas aawadeed ayay marka ahaan jireen saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam acmaashoodii qaar qariyo bay ahaan jireen iyo waxyaalahay marka waxay diinta ugu nusreeyeen iyo waxyaalahay sameeyeen acmaashooda inay ka qisoodaan haalibkana waxay ahayd cid kale ka warrami jirtay yacni markaa camallada marka ay qabteen ama marka waxban ay sameeyeen cid kale ayaa sheegi jirtay haddaba waxaa jiri jirtay wakhtiyada qaarkood marar naadira inay markaysaga markaa camalkooda marka ay sheegayeen oo ay markaysaga wax ka mida markaysaga ay tilmaami jireen ama ay sheegi jireen waxyaalahaas waxaa ka mida cusmaan ibnu cafaan oo kale markii dadkii ahlu fitnaha ee khawaarijta ahaa ay isweerka ka qabteen aynay doonayeen inay dilaan ay u diideen markaysa markaa ceelkii xataa inuu ka cabo isagu u waqfay ay u diideen yacnii dhiiggiisana inay ku socdaan ay muuqatay markaa inay dilayaan uu markaa gartay ayuu wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi laa yaxilu damu mir'in muslimin ila biixda alaas qof muslima dhiiggiisu xalaal ma aha saddex arrin mid ahaan inuu la yimaado mooye si kale dhiiggiisu uma bannaana ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu saddexdii sheegay oo waxa weeye annafsu binafsi yacni markaa naftii yani naf markaa kale muslimada ah xaqdarro ku disha si bareer ah yacni ayuu sheegay wakada markaysagaa zaanigii muxsanka ahaa ee guurka hore soo maray guurkaana galmo ku sameeyey guur saxiixa dabeedna markaa kadib zinaystay iyo kii wa taariku lidiinihi almufaariqu ljamaaca kii diinta ka ridoobay ee ka noqday saddexdii arrin buu markaysa markaa uu sheegay isagoo u tilmaamay yacni waxa weeye nafta muslimadda ah iyo kufrun bacda iimaan iyo zinan bacda ixsaan tacbiirka caynkaasa isagoo isagu ka cabiray xadiiska markuu warinaayey kadib buu wuxuu yidhi sidaa nebi maxamed u rumeeyey ma gaaloobin sidaa nebi maxamed u rumeeyey ma gaaloobin wamaa zanaytu fii jaahiliyatin walaa fii islaam weligayna ma sinaysan iska daa intaan muslimka ahaaye xataa markaan gaalka ahaa buu yidhi ma sinaysan buu yidhi xataa jaahiliyadaydii iska daa islaamnimee xataa kuma sinaysan buu yidhi qof muslimoon oon xaqdarro u dilayna ma jiro maxaa igu dilaysaan yacnii arrinka noocaase uu sheegaayo yacnii dhibtan dilka ah ee markaa ay doonayaan dadkan khawaarijtae ahlufitne inay ku sameeyaan ayuu kaga daafacaya oo yacni u tilmaamayo u sheegay yacni saasoo kale u sheegay xaalado kale culammadu waa sheegeen oo waa tilmaameen waxaa ka mida yacni cilmigiisoo kale haddii dadka qaar ay khaafil ka yihiin oo uu doonaayo inuu cilmiga uu xambaarsan yahay ay dadku ka faa'iidaystaan inuu u sheego wuxuu yaqaano taa lafteeda saxaabada qaarkood waa u sheegeen cilmigooda waxaa ka mid a cabdullaahi ibn mascuud markuu yidhi haddaan ogaan lahaa cid kitaabka ilaahay iga aqoon badan oo gaadiidka geela intaan u fuulo aan ku gaadhi karo haddaan ogaan lahaa waan u fuuli lahaa hadda maaragta wuxuu uga jeedaa culammadu waxay yidhaahdeen wuxuu uga jeedaa si ay dadku uga faa'iidaystaan markaa cilmigaasi inuu ku faanayo muraadku ma aha faanku sidiisaba waa mid markaa mamnuuca oo aan markaa la ogolayn qofku markaa inuu faano aan la oggolayn marka xaalaadka laga istisnoonayo laga soo reebaya yacni qaacidada guud mid waxyeelaya ma aha qaacidada guud mid waxyeelaya yani waxawe ma aha allah waxau yidhi alam tara ila aladiina yuzakuuna anfusahum alam tara ma ogtahay ila aladiina kuwii intii ka ahaatay oo cilmigaaba ku dhammaaday yuzakuuna ammaanayay anfusahum nafahooda ammaanayay wa hum alyahuudu waa yahuudda xaysu qaaluu goortay yidhaahdeen naxnu abnaa'u llaahi wa axibbaa'uh markay yidhaahdeen annagu waxaanu nahay ubadkii ilaahay wa axibbaa'uhu iyo kuwu ilaahay jeclaa ayaanu nahay ammaantoodii waxyaalo beenaaba iyagu ku dareen ammaanta marka been lagu daro dee waa ka sii daran tahay laakiin markaan been xataa lagu darin marka mid mamnuuca asal ahaan weeye falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa yacni sida aayadda kale markaysa marka ay tilmaamayso marka waxa weeye yani marka marka xataa aan beenta lagu darin yani waa asal ahaan waa mid marka waxa mamnuuca ah, aafaadka ay xambaarsan tahay daraaddeed ay laysa alamru bitaskiyatihim anfusahum arrinku kuma sugnaa bitaskiyatihim ammaantooda ay ammaanayaan anfusahum nafahooda ay ammaanayaan yani kuma sugna oo ictibaarku ma noqonayo is-ammaantooda in wax ku sugnaanayaanoo wanaag ugu sugnaanayo oo qofku wuxuu isku ammaano inuu iska yeelanayo ma aha hadduu yidhaahdo taqi baan ahay dee taqi intaa ku noqon maayo hadduu yidhaahdo muumin baan ahay sheegashada uu muumin markaa inuu yahay sheegtay muumin ku noqon maayo hmm. bal illaahu yuzakii ka soo gurtaasee ilaahay baa tahiraaya yuahiru tahiraya man yashaau ku doono inuu dahiro biliimaani iimaanka ku dahiraya walaa yudlamuuna lama dulminaayo bimacnaa lama nuqsaaminayo yunqasuuna lama nuqsaaminayo min acmaalihim camalladoo lagama nuqsaaminayo fatiilan ay qadra qashrati nawaati yacni sida uu sheikhu ku fasiray waxa weeyaan xuubka laftimireedka ku wareegsan in la eg oo la qadar ah yacni markaa camalkooda laga nuqsaamin maayo ha yeeshee jumhuuru ahlilcilmi fatiilka kumay fasirin macnaha fatiilka macnaha kuma fasirine macnahan waa macnihii qitmiirka weeyi saddex kelmadood baa jira oo wax ku saabsan laftimireedka yacni lagu tusaaleeyey yaraanshaha mid waa naqiir midna waa fatiil midna waa qitmiir marka fatiilku waxa weeye laf timireedku halkay sidaa uga kala jeexan tahay ee sidaa u dheraran khaydka yar ee ku jira waxa yar ay qaaddo ee bimacnaa timir ah ay halkaasi qaadayso qadar la eg lagama nuqsaaminayo naqiirkuna waxa weeye yacni laftimireedka dhabarkeeda waxaa ku taalla dhibic yar baa ku taala oo godan dhibictaa yaree godan ee laftimireedka dhabarka kaga taallaa gudaheedu waxay qaado in la eg baa naqiirkane looga jeedaa waynoo iman doonaayo waynu arki doonnaa naqiirkane yacnii ah, suuradda gudaheedaynu ku arki doonnaa ta saddexaad waxay tahay waa qitmiir qitmiirkuna isaguna wuxuu noqonayaa xuubka laftimireedka ku wareegsan buu noqonaya waladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir marka qitmiirka noqonaya qashrat nawaah noqonaya xuubka yar ee cad ee laftimireedka ku wareegsan noqonaya yani sidaasaa tafsiirkeedu kale yahay marka halkan yani markaa sheikhu yani sida kale ayuu maray oo inuu markaa ku fasiray fatiilka yani macnihii qitmiirka ku fasiray laakiin jumhuurka culammadu inkastay weji leedahay haddana tafsiirka jamaahiirta culammadu ay mareen sidaa waa ka duwan yahay waana sida marka waxa weeye cabdulaahi ibnu cabaas iyo jamaacaad taabiciinta laga soo naqliyey ee laga tilmaamayo fatiilka yacni laftimireedka halkeeda kala jeexani waxay qaadayso naadimkii wuxuu yidhi ina alfatiila maltawaa bishiqi min annawaati qaalahu dulxidqi wa nuqdatun fii dahriha naqiiru faqishratun baydaa hiya alqitmiiru labadaa bayd bay ku jamciyeen ina alfatiila maltawaa bishiqi min annawaati qaalahu dulxidqi wa nuqdatun fii dahriha annaqiiru faqishratun baydaa hiya alqitmiiru yacnii hamsadii waxa weeye qasrulmamduud baa la sameeye oo waa la tuuray allah waxau yidhi undur kayfa yaftaruuna cala allaahi alkadib undur eeg mutacajiban xaalaad la yaabayso kayfa yaftaruuna xaalay sidee yihiin bay ku been abuuranayaan cala allaahi allah ay ku been abuuranayaan alkadiba been bidaalika arrinka ay ugu been abuuranayaan waxay sheegayaan wakafaa bihi ay wa kafaa biliftiraa'i been abuurka ayaa ugu filan damiirka haadu wuxuu noqonayaa iftiraagu u noqonaya iftiraaga xaggee lagu sheegay yacnii yaftaruunu dimnigeeda ku jiraa oo yacni masdarku waa fii dimni alficli ila ficilku macnuhu ku tusinayo macnaha masderkaa ka mide eh. wa kafaa bihi ay biliftiraa'i been abuurka ayaa ugu filan isman dembi ugu filan dembigaasoo mubiinan bimacnaa bayinan cad allah waxa uu yidhi alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biljibti waataaguut alam tara ma ogtahay cilmigaaguma ku dhammaaday ila aladiina kuwii intii ka ahaatay uutuu la siiyey nasiiban qayb la siiyey qaybtaasoo min alkitaabi kitaabka ka mida kitaabkii towraadeed yu'minuuna waxaa la siiyey qayb kitaabka ka mida yu'minuuna xaalay rumaynayaan uutuu damiirka waagu ee ku jiraa baa laga xaalaynayaa yu'minuuna xaalay rumaynayaan weji labaadna culamada qaar waa mareenoo inaan xaal la laqbayne istinaaf la maro oo istinaaf marka la marayana maxay noqonaysaa in la yidhi kaannahum in la yidhi maa xaaluhum xaalkoodu muxuu yahay yu'minuuna biljibti waataaquut taasina waa tafsiir labaad waxaa la siiyey qayb kitaabka ka mida yu'minuuna xaalay rumaynayaan biljibti jibtiga rumaynayaan wataaquuti iyo taaquutka rumaynayaan la yidhaahdo jibtigu waa sixirka taaquutkuna waa shaytaanka ama la yidhaahdo jibtiga iyo taaquutkuba waa laba sanam sida tafsiirkuba maraayo waxaa la siiyey qayb kitaabka ka mida wayaquuluuna walxaal ay odhanayaan ayaa markaa la siiyey waagu waa cadaf wayaquuluuna iyo xaal ay odhanayaan baa la siiyey liladiina kuwii ay ku odhanayaan kafaruu gaaloobay haa ulaa'i kuwaasi ahdaa min alladiina aamanuu sabiila ahdaa iyagaa ka hanuunsan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey sabiila xagga wadahaan iyagaa ka hanuunsan oo ka quman ulaa'ika kuwaasi yacni kitaabka la siiye waxaa ku hadlaya gaalada fadilaya iyo mushrikiinta alladiina kuwii weeye lacanahum allaahu allah nacdalay waman yalcan illaahu ku kastoo allah nacdalo falan tajida lahu nasiira uma helaysid cid u gargaarto cadaabka ka mancida u heli maysid am lahum nasiibun min almulki bal alahum ka soo guurtaase ma waxa u sugnaaday amtu waa munqatico amtu markay munqatico tahayna bal iyo hamsatulistifhaam wada socotaa ayaa lagu fasiraa sida mufasirkuwa kugu fasiraayo am lahum ka soo gurtaase ma waxaa u sugnaaday nasiibun qayb qaybtaasoo min almulki mulkiga ka mid a fa idan markaasba haddii ay qayb mulkiga ka mida ay lahaan lahaayeen laa yu'tuuna annaasa naqiiraa yacni may siiyeen dadka naqiiran ay qadra naqiirin naqiirkii waa kan laftimireedka dhabarkiisa yacnii markaa dhibicda yar ee ku taalla ee godan waxay qaaddo in la eg yacni markaa eh, dadka marka umay quudheen umay siiyeen am yaxsuduuna annaasa bal ayaxsuduuna ka soo gurtaase ma waxay ka xaasidayaan annaasa dadka calaa maa aataahum allaahu min fadlih wuxuu allah siiyey oo galladiisa iyo nicmadiisa miyay ku xaasidayaan faqad aataynaa xaqiiqe waa siinay aala ibraahiima ibraahim iyo aalkiisa alkitaaba kitaabka ayaannu siinay jinsiga kitaab waalxikmata xikmadna waa siinay wa aataynaahum waa siinay mulkan mulki ayaanu siinay mulkigaasoo cadiiman weyn ayaanu siinay fa minhum man aamana bih fa minhum waxaa ka mid ahaaday iyaga man aamana bihi ama fa minhum dadka waxaa ka mid ahaaday man aamana bihi mid rumeeyey baa ka mid ahaaday wa minhum waxaa ka mid ahaaday man sadda canh mid ka jeestay baa ka mid ahaaday oo marka isagaa beeniyey oo ka gaaloobay wa kafaa bijahannama jahannama ayaa ku filan saciiran xaalay tahay mid ololaysaa jahanname ayaa markaa ku filan aayaddan alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biljibti waataaguut sabab bay lahayd sababtana waxaa soo wariyey ibnu jariir iyo ibnu abi xaatim iyo ibnu xibbaan iyo wakayruhum sababtaas waxay tilmaamaysaa kacbu bnu ashraf ninkii la odhan jiray yahuudiga ahaa ayaa maka tegey ninkaasina wuxuu ahaa madaxdii yuhuudda ayuu ka mid ahaa raggii colaadda nebiga calayhi salaatu wasalaam aada ugu hurinayey oo gaalada ku soo tirtirsinayey oo ku soo diraayey oo abaabulaayey oo wakhtiyada qaarkood dacaayadaha samaynaayey oo wakhtiyada qaarkood gabayo tirinaayey oo nebiga ku caayayo ama ku dhaleecaynayo yacni wax badan ayuu samayn jiray caaqibadiisi markii dambe waa tii noqotay qisaan dhex geliyey in markii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam uu amro in la dilo oo saxaabada qaarkood uu yidhi yani ninkaasi fa innahu qad aada allaha wa rasuulahu yaa dilayo khaarijinaya dabeedna markaa maxamed ibn maslam uu yidhi yaa rasuul lahi maxaad doonaysaa in la dilo haa dabeedna markaa calaa kulli xaal waa tii saxaabadii loo diray ee maxamed ibnu maslama kaxaystay ay markaa dabeedna dileen iyagoo amarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo dileen aanu soo noqdo qisada sabnusuulka ah kacbu bnu ashraf baa wuxuu tegey maka ayuu tegey kadibna nimankii quraysheeda gaalada ahaabaa waxay ku yidhaahdeen annagi iyo muxamed kaayagee wanaagsan annagu waxaanu nahay ahlulxajiij ahlu siqaaya ahlu sidaana yacni xujaajtii nimankii u shaqaynayaanu nahay beytkii ilaahay baanu u helnahay siqaayadii baanu u helnahay xujaajtaanu waraabinnaa kacbadaannu markay furayaasheedii haynaa isaguna waxa weeye waa ninkaa tolkiina ka baxay qaraabadiina gooye markaase antum khayr idinkaa ka wanaagsan buuyi dabeedna aayaddu waa ku soo degtay sabu nuzulka sidaa ku soo arooray duruqda qaarkood mursalnima ugu soo arooray laakiin duruqda qaar baa mawsuul ah ibnu xibbaanna wuxuu soo wariyey isagoo mawsuul ah wakada ibnu abi xaatim iyo ibnu jariir atabariba waa soo wariyeen ibnu xibaanna waa saxiixiyey yacni markaa saaxib alisticaabna waxay yidhahdeen sanadku waa saxiix sanad saxiixu ku soo arooray asaaniidda kale waxa weye waa daciifa qaarkoodna waa mursala qaarkoodna waa mursal saxiixulisnaada laakiin ariiqaas waxa weeye waa saxiix waa ariiqa cikrima can ibni cabbaas laga warinaayo cikrima can ibni cabaas laga warinaayo alistiicaab fii asbaab nuzuul waxa qoray saliim ibni ciid alhilaali iyo muusa nasri raximah llah labadaa sheekh baa wada qoray waa saddex mujallad oo ka warramaaya asbaab nuzuulka qur'aanka takhriijinayana axaadiista asbaab nuzuul ku soo aroortay waayo asbaabu nuzuulku waxay ka dhigan yihiin axaadiis bay ka dhigan yihiin oo yacni xukmu rafci bay leeyihiin ya tafsiiru saaxibin lahu tacalluqu bisababin rafcu lahu muxaqaqu waa ku odhanaayo saaxibu alcati alanwaar saaxibu almaraaqi kitaabkiisa alcat alanwaar alcatanwaarka waxaa iska saaxibu almaraaqi baa leh alfiyada ciraaqi ayuu suluskeed taqriiban ku nadmiyey saddex boqol oo bayd meelahaas waayahay marka tafsiir saxaabi oo sabnuzuul tacalluq ku leh xukmu rafci ayaa muxaqaq u ah inuu xukmu rafci leeyahay xadiis marfuucoo kale u ka dhigan yahay waa xuja marka aayaddu sababtaasay ku soo degtay marka ahlu kitaabkii iyagoo garanaya mushrikiintani khayr inay lahayn ay garanayaan nebi maxamed nebi ilaahay inuu yahay ay garanayaan aladiina aataynahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum allah baa sheegay waxay nebiga u garanayaan siday ubadkooda ay dhaleen inamadooda ay dhaleen u garanayaan ayuu nebigii la ballan qaaday kutubtooda lagu sheegay inuu yahay u garanayay haddana maca daalik markaasay mushrikiintii fadileen marka arrinkoodii baa la sheegayaa oo laynoogu tilmaamayaa inay tahay yani marka iimaan biljibti wataaquut inay ka dhigan tahay waxayna taa ku mutaysteen lacnad bay ku mutaysteen saas aawadeed culamadu waxay yidhahdaan tafdiilu lkufaari cala almu'miniin gaalada in laga fadilo mu'miniinta oo la yidhahdo iyagaa diin ahaan ka wanaagsan diin ahaan iyagaa ka wanaagsan la yidhaahdaa waxay noqonaysaa mid aayaddan soo gudagelaysa mid aayaddan soo gudagelaysa noqonaysaa yacni muslimku si kastuu faasiqu yahay si kastoo uu dunuub ula yimaado haddana xagga diin ahaan iyo sawaabka marka la eego iyo aakhiro meeshuu ku dambaynaayo dee gaalka isagaa ka wanaagsan xataa haddii la soo cadaabo naarta ku waari ilaa asalkii islaamnimo uu ku dhintay ya bidcadiisu haddayna mar mukafiro ahayn oo gaalnimo aanu ku dhimanin bidcada markaysaga uu la yimi ee uu ku dhintay hadday tahay bidca yacni marka duuna alkufri alakbar waa taxta almashii'a doonista ilaahay ba hoos yaallaa wuxuu soo gudagelayaa maxay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay wuxuu u dhaafaa waxa gaalnimo ka sokeeya cidduu doono inuu u dhaafo ya markaa saas aawoodee ahlulbidca aan kufri akbara ku dhicini waxa weeye bidcadaasi ma aha marka qaطcan miduu ilaaba ilaa naarta gelaye mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa hadduu doono ilahay wuu cafinayaa hadduu doono waa ku cadaabaya haddiise ay dhacdo in lagu cadaabo naarta ku waari maayo ee wuxuu ku dambaynayaa ma'aalka yacni in yar oo tawxiidi hadday u badbaado wa in qalla haba yaraadee yacni waxa weeye naarta ku waari maayo ee jannuu ku dambaynaya janna ayuu ku dambaynaya waxaa kaloo allah inoo sheegayaa nimanka yuhuuddu waxa weeye sifooyin xunxun bay isku darsadeen gees waa bukhli waa bukhalaa waa qaar aad bukhli badan gees waa xasad badan yihiin gees waxay isku ammaanayaan waxyaalo been ah bay isku ammaanayaan markay doonaan bay iska odhanayaan naxnu abnaa ullahi wa axibbaau ya waxay yacni aaminsan yihiin inay dadka iyagu u sarreeyaan kitaab ay haystaan waxaa ugu yaallah iyagaa ku qortae yacnii arlada ilaahay wuxuu u abuuray yani banu israa'iil aawadeed baa loo abuuray dadka kale arlada ku abuuranna waxaa loo abuuray si ay banu israa'iil ugu shaqeeyaan xoolaha adduunyada yaallana waxaa loo abuuray reer banu israa'iil ay ku intifaacaan tulmuudkay ku taallaa bay yidhahdeen waa kitaabay haystaan ya marka yuhuudi waxay ka tahay dadka kale sida dadka kale xoolaha ka yihiin oo kale oo xooluhu ay uga liitaan dadka kale ayaa dadka kalena yuhuudda uga liitaan bay ku leeyihiin maqaamka dadka kale ay xooluhu ka joogaan baa dadka kalena yuhuud ka joogaa bay ku leeyihiin ya halkaasay isla joogaan marka la dee markaa xooluhu dee waa ka shakli duwan yihin oo nooc kale yihiin maxaa dadka kale dee idinka kama shakli duwanidin waxay ku leeyihiin si aan loo colaadin oo loo dhibaatayn ayaa dadka kale suuradooda loogu ekaysiiyey yacni yuhuudda ilaa hadday nooc kale ahaan lahaayeen uga duwanaan lahaayeen dadkao dhan baa wada colaadin lahaa saan taasi u dhicin baa dadka kale loo ekaysiiyey bay yidhahdeen <laughs> ya marka yacni ciday fadiilo u oggol yihiin ma jirto am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih cidday xaasidayaanna nebi maxamed baa ka mida calayhi salaatu wasalaam yani nebi maxamed maxay u beeniyeen xaasidnimo daraaddeed bay u beeniyeen yani sidaanu reer banu israa'iil uga soo bixin ee uu carab uga soo baxay ma carab baanu dabagallaa ma dhici karto carab inaanu dabagalno saasay yidhahdeen markaasuu allah wuxuu sheegayaa fadiilada cidduu doonaynu siiyo faqad aataynaa ala ibraahiima alkitaaba walxikma wa aataynaahum mulkan cadiima nebi maxamedna wuxuu ka mid yahay ala ibraahiim yaa cidduu doonanu ilaahay risaaladda u dhiibaa allaahu aclam xaysu yajcalu risaalata ilaahay cidi waxba u yeedhin mayso risaaladiisa cidduu doonuu u dhiibayaa rasuulna ka yeelayaa dadka la odhan maayo soo doorta idinka ka rasuulka laydinka dhigayo laguma odhanayo cidduu doono allah dooranaya inay dadku diidaan oo yidhaahdaan yacni ciddaa maxaa looga dhigaynaa dee ma laha laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun allah lama weydiiyo wuxuu sameeyey maxaad u samaysay lama yidhaahdo laakiin khalqigaa la weydiiya waxay samaynayaan maxaa u samaynaysaan lima facaltum wa kayfa facaltum laakiin allah lama su'aalaa ta kale waxyaalo dee hooseeyaaba markaa ilaahay ciduu doono oo maalkiiyo mulkiga ku saabsan ayuu cidduu doono u dhiibaa dadku ayna ictiraadin imka dadka akhniyada uu ilaahay ka dhigaye xoolaha badan siinayo miyay dadku yidhahda maxaa hebel loo siiye hebel loo siin waayo maxaa kan faqiir looga yeelay kaa qani looga yeelay lama yidhahdo ahum yaqsimuuna raxmata rabbik raxmada rabbigaa mayagaa qaybinayo nubuwada ah naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya waxay ku noolaanayaanoo maalka ah iyo arsaaqdan u qaybinnaa waa inay ictiraadin say u hawaysanayaan inay nebinimada qaybiyaan oo yidhahdaan marka kan ha loo dhiibo nebi ha laga dhigo kayaa loo dhiibi allah waxau yidhi alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaab wa nazla fii kacbi ibn alashrafi wa naxwihi min culamaai alyahuud wa waxaa ku soo degey jalaaldiin asuyuuti baa odhanaya raximah ullah wa waxaa ku soo degay fii kacbi ibn ashraf ninkii kacb ibn ashraf la odhan jiray wa naxwihi iyo kuwii la midka ahaa oo min culamaa'i alyahuudi culammadii yahuudda ka mid ahaa qadimuu makkata wa shaahaduu qatla badrin qadimuu waxay yimaadeen makkata maka ayay yimaadeen wa shaahaduu waxay arkeen qatla badrin dadkii beder lagu laayey ee gaalada ahaa bay arkeen wakhtigay imanayaan waa markay beder dhacday dabadeed wa xaraduu lmushrikiina cala alakhdi bisaarihim waxaradu waxay ku booriyeen oo ku tirtirsiyeen almushrikiina gaalada cala alakhdi bihaarihim inay qaataan aarkoodii ay qaataanoo raggii laga laayay ay u aaraan sa'rigu waa aarka cidda la dilay marka cid loo dilo baa waxaa la yidhahaa sa'ri af soomaaligana aar baa la yidhahdaa waxaraduu waxay booriyeen tirtirsiyeen almushrikiina gaalada waxay ku booriyeen oo ku tirtirsiiyeen cala alakhdi bisa'rihim inay aarkoodii qaataan oo raggoodii u aaraan wa muxaarabati nabiyi sala allahu alayh wasalam iyo inay nebiga la diriraan la dagaalamaan saasay ku tirtirsiyeen markaasaa waxaa ku soo degay alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaab alam tara ma ogtayo cilmigaaguma ku dhammaaday ila aladiina kuwii intii ka ahaatay uutuu la siiyey nasiiban qayb la siiyey qaybtaasoo min alkitaabi eh, kitaabkii towraadeed ka mid a yu'minuuna kaannahu in la yidhi xaalkoodu muxuu yahay yu'minuuna waa rumaynayaan biljibti jibtigay rumaynayaan xaalkoodu waa kaa xaaluhum yu'minuuna biljibti su'aal qadaran laga jawaabaa ama la yidhahdo waxaa la siiyey qayb kitaabka ka mida la siiyey waxaa la siiyey yu'minuuna xaal ay rumaynayaan biljibti jibtiga rumaynayaan oo sixirka ah wataaquut iyo taaquutka rumaynayaan oo shaytaanka ah waa tafsiir waana sida laga soo wariyey cumar bnu khadaab wakhayruh in jibtiga lagu fasiro sixirka daaquudkana lagu fasiro shaytaanka tafsiir labaad sanamaani liquraysh jibtigiiyo daaquudku waa laba sanam oo quraysh u sugnaaday yacni quraysh ay caabudi jirtay yacni sidaana waa la yidhi waa yahay calaa kulli xaal macnaha caamkaaba fiican oo marka la yidhahdo waa shaytaanka waxa alla wixii shaytaan cibaadada markaysaga yacni la caabudayo ilaahay khayrkii oo dhami shaytaan bay kasoo fushaan sixirkuna wuxuu ka mid ahaa waxyaalaha yuhuudi aadka ugu sheeganayd bay ka mid ahay marka sixirka iyo in lagu fasiro shaytaanka waa cammimaysaa waxba sanamada la caabudayo dhammaan cidda markaa sanam caabudoo dhami waxay ku caabuday biamri shayaan shaytaanka amarkiisa yaa cibaadada sanamka waxaa amrayaa shaytaanka amraya wax kastoo xumaanana shaytaanka amraya marka suura ahaan haddii la caabudo ilaahay khayrkii cibaadadaasi xaqiiqatan waxay u dhacaysaa un shaytaanka in la caabudaayo marka daaquudka yacni waxa weeye min xaysu suura iyo min xaysu alxaqiiqa min xaysu suura waa tacadudaya min xaysu alxaqiiqana wuxuu ku ururayaa shaytaanka waa sababta ugu fasiray cumar bnu khadaab faman yakfur bitaaguuti wa yu'min billaah inuu taaguutku yahay shaytaanka uu yahay cumar bnu khadaab ugu fasiray ibnu kasiirku tafsiirkiisa markuu aayaddaa joogo wuxuu odhanayaa tafsiirkaa uu ku fasiray cumar inuu taaquutku shaytaanka yahay qawiyun jiddan aad buu u xoog badan yuu odhanaya sababtu waa maxay yacni taaquud oo dhan waxa u aabba ah shaytaanka saas aawadeed baa markaysaga gaaladii maxaa lagu ururiyay awliyaa shaytaan shaytaanka awliyadiisi inay yihiin iyo inay shaytaanka caabudayaan nebi ibraahim aabbihii markuu nahyaayey shirkiga muxuu yihi laa tacbudi shaytaan yaa abati laa tacbudi shaytaan shaytaan ha caabudi waayo wax kastoo ilaahay ka soo hadhaad caabudaa waxay ka dhigan tahay inaad shaytaan caabudid yu'minuuna biljibti xaalay jibtiga rumaynayaan wataaquut iyo taaquutka rumaynayaan sanamaani liqurayshin waxaa ka sii fiican in la yidhaahdo yacni markaa alsixri waashaytaan sixrigii shaytaanka in laga tilmaamayo jibtiguna sixirka yahay daaquudkuna shaytaanka yahay wa yaquuluuna iyo xaal ay odhanayaan haddii yu'minuuna aada xaalayso waxaad ku cadaftayna waa inaad xaalaysaa hadday istinaaf ka dhigtana waxay noqonaysaa uun in waxa weeye markaa iyaduna ay maxalkii ka raacayso waay noqonayso yani maqaam alkhabar inay markaa joogto ama ay awdayso iyaduna wa yaquuluuna iyo xaala ay odhanayaan ayaa kitaabka la siiyey qayb ka mid a liladiina kuwii ay ku odhanayaan kafaruu gaaloobay abi sufyaana wa asxaabihi ay ku odhanayaan xiina qaaluu lahum goortay ku yidhaahdeen anaxnu ahdaa sabiilan ma annaga ayaa hanuunsan xagga wadda ahaan wa naxnu wulaatu lbeyt wullaat odhan maysid oo laamka shadi maysid yacni waalin wulaa laam kuma shadna waa sida ka qaadin qudaa raamin rumaa waalin wulaah waalin wulaah saas aawoodee wullaat lumuur in la yidhaahdaa waa laxni waa ala waa laxni wulaat lumuur baa la yidhahdaa laamkuma mukhafaf ma shadna wakada hulaa haalin hulaa hulaatu takfiir lama odhanayo hulaatu takfiir baa la odhanaya waqaalin hulaah wa naxnu hulaatu lbeyti annagu waxaanu nahay beytka kuwii yani u saaxiibka ahaayee maamulayaanu nahay weliya yali fawaalin waa ka maamulaya wy say u maamulayaan nasqi lxaaja waxaanu waraabinaynaa yacni jinsiga xaajigaan waraabinayna xaaji mucayana lagama tilmaamayo waa jins alxaaji ayaan waraabinaynaa waa dadka xujaajtay ku dhacaysa wanaqri dayfa martidaanu sooraynaa yani marti soor u samaynaynaa wanafuku alcaaniya waxaanu furanaynaa ka la soo qafaashay baanu furanaynaa alcaaniya waxa weeye waa alasiir wanafcalu waa samaynaynaa waxay sheegeen acmaal ay samaynayaan oo wanaagsan yacnii shirkigii ay la imanayeen iyo cibaadatul awsaankii ashyaadii may sheegin sanamadaanu caabudnaa may odhan laakiin maxay markaa sheegeen waxay sheegeen bacdu lacmaal oo dee wanaagsan beydka ilaahay baanu markaysaa maamullaa xujaajtaanu waraabinaa martidaanu soornaa yacni qaraabooyinkaanu xidhiidhinnaa qofka la qafaashaanu soo furannaayoo markaysaa soo badbaadinaa ashyaadaasay sheegeen wixii weynaana waa qariyeen Hmm. am muxamadun mise muxamed ayaa markaa waxaweyn yani hanuunsan xagga wadda ahaan ama hanuun badan tafdiil haddaad u laqbaysiya haddaad aslulwasfi u laqbayso waqad khaalafa diina aabaa'ihi waqad khaalafa xaqiiqee waa khilaafay muxamed diina aabaa'ihi yacnii aabbayaashii iyo waalidadii diintoodii waa khilaafay oo diintii waalideedii waxay ahaayeen cibaadatu lawthaan sanamada in la caabudo wa qadaca araxim qaraabadiina waa gooyi wa faaraqa alxaram xaramkana waa ka faaruqay nebigu qaraaba ma goyn laakiin waxay ka soo qaadayaan dee inuu markaa waxa weeye markay iyagu la dagaalameen oo ay ku duuleen inuu iska celiyey oo iska daafacay diin ahaanna ay kula dagaalameen isaguna diin ahaantiisa u daafacayay oo sidaa kula dirirayay oo kula jihaadayey ayay waxay leeyihiin qaraabadii waa jaray duulaanka ay ku duulayaan maxay qaraabo jar u noqon weydo isagu difaaca markaa uu iska daafacay ma yowma badrin ila wakhtigan isagu kuma soo duulin iyagaa markan duulay ya maxaa qaraabogoys ay ku noqotay oo toodu qaraabogoys ku noqon weyday nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam dadka ugu qaraaba xidhiidhinta badan buu ahaa wa faaraqa alxaram xaramkana waa ka faaruqay hadda xaramka iyagaa ka saaray ya waxay go'aansadeen inay dilaan iyagaa ka bixiyo ka saaray haddana tii bay leeyihiin xaramkii waa ka baxayoo waa ka faaruqay maxay markaa yidhaahdeen kuwii yacni culammadii yuhuudda haaulaa'i ay antum idinku ahda min aladiina aamanuu sabiila idinkaa ka hanuunsan ama ka hanuun badan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey sabiilan xagga waddahaan aqwamu ariiqan wadda ahaan idinkaa ka toosan waddadiinna diin ahaan ka toosan saasay ku yidhahdeen ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye baa allah yidhi lacanahum allah allah nacdalay waman yalcan illaahu waman yalcanhu allahu baa macnuhu u dhacaya yacni marka caa'idkii oo mafcuulu bihigii ah, yalcan ah waa markaa yani maxduuf marka isaga yani markaa u noqonaya waman yalcan illaahu ay waman yalcanhu llaahu ku kasto allah u nacdalo falan tajida lahu nasiira mantu waa shariya saas aaweed bay u jeesmaysay waman yalcanhu allaahu ku kasto allah nacdalaa falan tajida lahu nasiira haada waxaway mufasirkaa qadaraya ama aayadda waman yalcan illaahu weeye laakiin haada marka la qadaro dee kasradani waxa weeye iltiqaau saakinaynka loo keenaye asal ahaan nuunku waa reebbanaa oo ficilku wuxuu ahaa yani marka majzuum buu ahaa waman yalcan buu ahaa waman yalcan illaahu ay waman yalcanhu allaahu ku allah nacdalaana ku kastoo allah nacdalaana falan tajida lahu nasiira cid u gargaarta heli maysid ay maanican min cadaabih cid cadaabkiisa u diiddo ka mancida heli maysid am maxaa ku ishaaraya amtu inay tahay munqaica amtu waxay noqotaa muttasila iyo munqaica markay muttasilo tahay laba shay baa laysbalba dhigay marka macnuhu wuxuu u dhacayaa yacni marka ayu daalika waaqicun labadaa kee jira baa macnuhu u dhacaya laakiin markay munqaico tahay bal iyo hamsatulistifaam wada socda ayaa macnuhu markaa u dhacaya am lahum bal alahum ka soo guurtaase ma waxaa u sugnaaday nasiibun qayb miyaa u sugnaatay nimanka yahuudda min almulki mulkiga ka mida may uma sugnaan baa loo jeeda istifhaamka wa macna inkaar laysa lahum shayun minhu shay mulkiga ka mida iyagu ma laha walow kaana hadduu markaysaga markaa ahaan lahaa mid u sugan wax mulkiga ka midi fa idan markaasba laa yu'tuuna annaasa naqiira yacni dadka may siiyeen naqiiran ay qadra naqiirin laftimireedka dhibicda yare dhabarka kaga taala intay qaaddo wax la-eg dadka may siiyeen yani yuhuud wa abkhalu nnaas waa dadka kuwa ugu bakhaylnimada badan ay shay-an taafihan shay liita dadka may siiyeen qadra nuqrati yacnii dhibicda qadarkeeda ah fii dahri nawaati dhabarka laftimireedka dhabarkeeda ku sugan yacni dhibicda yare laftimireedka dhabarka kaga taalla waxay qaaddo wax la qadar ah in la eg dadka umay quudheen umay siiyeen lifarti bukhlihim yacnii bakhaylnimadoodu siday u tarax tagtae u fara badatay daraaddeed xadka u dhaaftay am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih bal ayaxsuduuna ka soo gurtaase ma waxay xaasidayaan annaasa dadka miyay xaasidayaan ay nabiya sala allahu alayh wasalama nebigay xaasidayaan culamo badan waxay ku fasireen in laga tilmaamayo annaas in looga jeedo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo macnuhu u dhacaayo yacni cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigu inuu caam yahay macnuhuna khusuus u dhacaayo oo sida fadaa'ishu nebi maxamed ugu badan tahay aawadeed baa waxaa laga soo qaaday kaannahu inuu dadkii oo dhan yahay ya kaannahu inuu dadkii oo dhan yahay walaysa bimustankarin cala allaahi an yajmaca alcaalama fii waaxidi marka nebiga calayhi salaatu wasalaam miya xaasidayaan sida nebi ibraahim baa ilaahay ugu magacaabay umma ina ibraahiima kaana umma kaannahu nebi maxamed uh, dadkii oo dhan yahay am yaxsuduuna annaasa dadka ma waxay ka xaasidayaan ay nabiya sala allahu alayh wasalam nebiga ma waxay ka xaasidayaan calaa maa aataahum allahu waxa allah siiyey oo min fadlihi yacni fadligiisa iyo galladiisa yacni ka mid ahaatay ay min annubuwati nebinimo ah iyo wa kasrati nnisaa dumarka badan ee loo baneeyey ah ee loo xalaaleeyey yatamannawna zawaalahu canhu ay jeclaysanayaan wuxuu fasirayaa xaasidnimada yaxsuduuna macnaheedu waa maxay yatamannawna waxay tamaniyayaan oo jeclaysanayaan zawaalahu yacni fadligaasi inuu ka zuulo canhu nebiga calayhi salaatu wasalaam fadligaasi inuu yacni marka ka tago oo aanu fadligaasi ku sugnaan ayay tamaniyayaan oo fadligaa u waayo wayaquuluuna waxay odhanayaan waa nimanka yuhuudda ahe low kaana nabiyan lashtaqal can innisaa waxay odhanayaan hadduu nebi ahaan lahaa dumarka waa ka mashquuli lahaayo dee cibaadada iyo ayuu kaga mashquuli lahaa waxaana dumara ma guursadeen saasay markaa yani odhanayeen lashtaqala can innisaa ay bilcibaadati waaaca ya ayuu kaga mashquuli lahaa faqad aataynaa allah wuxuu uhi faqad aataynaa xaqiiqe waa siinay aala ibraahiima ibraahiim aalkiisii waanu siinay ibraahiim iyo aalkiisii waa siinay ehelkiisii oo jaddihi yacni awowgii ahaaday waa la jarayaa oo ibraahiim baa yacni lagu fasiraya ama lagu bayaaminaya ka muusa sida muuse wa daawuuda iyo daawuud wa sulaymaana iyo sulaymaan alkitaaba kitaabkaanu siinay waalxikmata xikmadaanu siinay annubuwata nebinimada ayaanu siinay wa aataynaahum waa siinay mulkan mulki ayaanu siinay cadiiman weyn ayaanu siinay fa kaana lidaawuuda tiscun wa tiscuuna imra'a waxaa u sugnaaday nebi daawuud sagaal iyo sagaashan dumar ayaa u sugnaaday ma sagaal iyo sagaashan dumara ayuu qabay walisulaymaana sulaymaanna waxaa u sugnaaday alfun kun dumara u sugnaaday maa bayna xuratin wa suriya oo u qaybsan maa bayna xuratin mid xor ah iyo wa suriyatin mid addoon ah oo milkulyamiin uu haysto suriya la odhanaya waxaa kale jira sariya iyo suriya sariya oo siinku kor dhigan yahay ra'duna hoos dhigan tahay mukhafafna ay tahay waa ciidanka gaadada ah ama ilaalada ee la diraa la yidhaahdaa sariya saraari baana lagu jamciyaa ra'diisu mashadna siinkeeduna waa kordhigaya sariya saraari ama addoonta suriya la yidhahdaa siinkeeda waa la godaa ra'dana waa la shadaa ra'dana waa la shadaa suriya waa addoontii weyi waxaa laga keenay baa layihi min asuruur liannahu yusaru biha markuu milikulyamiin ugu tegaayo waa lagu farax geliyaa ama yacni waxaa loo nisbeeyey ila siri sirigaa loo nisbeeyey oo sirigana loo isticmaalo yani markaa galmada loo isticmaalo oo nisbatun calaa gayri alqiyaas ay tahay oo yuxsina sira amhaali waa kay beytka kusoo aroortay nebi sulaymaan wuxuu ku dhaartay la atuufanna leylata cala sabciina imra'a wa fii riwaayatin cala tisciina imra'a wa fii riwaayatin cala mi'ati imra'a aw tiscin wa tisciina imra'a ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi sulaymaan caawa waxaan ku dawaafayaa ku wareegayaa isu marayaa toddobaatan dumara riwaayo kalena sagaashan dumara riwaayo kalena boqol dumara ama sagaal iyo sagaashan dumar ah baan isu marayaa oo mid waliba inaan ilaahay dartii u jihaada yacni markaa ay dhali doonto saaxiibkiis baa ku yidhi qaala saaxibuhu qul in shaa allah in shaa allah dheh waxay culammadu ku fasireen malagga in laga tilmaamaayo waanan filayaa riwaayaadka qaar inay ku soo aroorto malaggii baa ku yidhi waxaad tidhahdaa in shaa allah wuu ilaawo ma odhan dabeed markaa mid ka midii waxba ma dhalin waxaas oo dumara hal mid oo dhicis dhashay mooyaane nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu odhan lahaa in shaa allah intuba way wada uuraysan lahaayeen mid walibana inan bay dhali lahayd oo sidii bay u wada dhici lahayd mid waliba inan ilaahay dartii u jihaada ayay dhali lahayd habeenka habeenkaa caloolgeli lahaa taasi waa inta ku soo aroortay saxiixa culammada agtooda waxaa mashhuura dumarka uu sulaymaan u sugnaaday inay intaa ka badnaayeen si badanna waxay sheegaan culammadu inay kun dumara nebi sulaymaan u sugnaayeen laakiin ay u qaybsanaayeen addoommo dumar addoommo uu haystay oo imaa ah iyo dumar xor ah uu qabay laakiin siday u kala qaybsanaayeen bay isku khilaafeen culammadu bacdi waxay yidhaahdeen saddex boqol oo dumar uu qabay toddoba boqol oo dumar oo addoomma-ana waa haystay oo milkulyamiin ayay iyaguna ahaayeen bacdina cagsigay ka dhigeen calaa kulli xaal cadadka saxiixiyada ku sugan baaba de badan boqol dumara ama sagaal iyo sagaashan dumara marka waxa weeye haddii nebinimada ay diidayso yacni dumar badan in la qabo dee nebiyadii reer banu israa'iilba qaar baa qabay dumar badane nebinimadoodana waa ogoshiine maxaa maxamed ugu diidantihiin markaysa markaa inuu ama sagaal dumara ama yani dumar markaa yani in loo baneeyey yani qadarkaas uu isagu markaa kulmiyey maxaa ugu diidantihiin ka badan baa nebiyada qaarkood ay qabeen faqad aataynaa aala ibraahiima alkitaaba waalxikmata wa aataynaahum mulkan cadiima yacni waxaana soo gudagelaya waxyaalaha marka waxaa la siiyey dumarka badanee loo banneeyey marka sidaas aawadeed taasi waxay caddaynaysaa xujadii yuhuudda ayay radinaysaa waxayna caddaynaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan lagu dhaleecayn karin dumar badan ayuu markaa qabay inaan lagu dhaleecayn karin marka yuhuuddiina halkiiba xujadooda ku burtay oo ay noqotay wax alle waxay ku jawaabaan inay waayeen halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk